رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم oo lagu naanayso saaciqa danab oo loogu magacaabay xifdi badnaantiisa qaal waxau hi ahbaranaa saciid bnu sulaymaan abu cumaan alwasiti sacdawey ayaa lagu naanaysaa magaciisuna waa saciid qaal xadaanaa cabaad waa cabaad ibn اlcawaam abu sahl aslami abu sahl alwasii can ibni cawn waa cabdulaahi bni cawn albasri oo ka mida muxadiiintii waaweynaa can ibni siriin oo muxamada can anas ibni malik radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam lama xalaqa goortii uu xiiray ra'sahu madaxiis xajat lwadaaca markuu ka xalaaloobayay kaana wa ahaa abu alxata abu ala waa ah abu alxat alansaari oo zayd bnu sahl loo yaqaano awala man kii ugu horeeyey buu ahaa ahada qaata min shacarihi nabiga timihiisa waxa weye qaata wax laga siiyey waxaanu kusoo sugnayn timuhu najis inaanu ahayn biyaha haddii ay ku daataanna inaanay waxba yeelay timuhu isaga hadal inaanu ku jirin laakiin xayawaanaadka kale timahooda yani ma najisba mise najis ma khilaaf baa ku jira shaaficiyadu waxay leeyihin waa najis jumhuurtuna waxay leeyihin najaase ma aha waayo wax waxa weeye noloshu ay degto ma aha walaa nolol ima sidaa awgeed shaygii in la gowraco oo dakaa lagu sameeyo iyo inaan lagu samayno uu bakti yahay labada midi xukunkiisa waxba ka bedeli mar walba waa aahir wey waana sida mutaymiya ay xoojinayaan masaladaasuu xadiidku inoo tilmaamaya siduu halkanu inoogu tilmaamaya waxay tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam timihiisii ayuu u qaybiyey saxaabada u qaybiyey ee kaydsadeen hadday hal lahaayeen timahaasi najaaso ay noqon lahaayeen nabigu calayhi salaau wasalaam ma iyaguna may kaydsadeen haddii la yidhaahdo waxaa dhici karta nebigu inuu ka duwan yahay dadka kale oo timihiisu ay daahir timaha dadka kalena ay najaaso yihiin culimmadu waxay leeyihiin asalku waa inay isku mid yihiin ana waxba kala duwanayn daliil gaara ah baa loo baahan yahay oo tilmaamaya labada timood inay kala duwan tahay haddii la waayo xukunka timaha nabigu calayhi salaatu wasalaam ay qaataan baynu inaguna qaadanayna waa sida loo badan yahay qaala xadaana cabdullaahi bnu yuusuf attinnisi can malik bni anas imaamu daari lhijra baaban ka boodi ma hayo baabe Ah, inta badan ma sugna naam waayo baabkeenu soo sheegnay eyga waati lagu soo sheegay suurilkalbiga waataynu soo sheegnay naam asalku waa inaan la sheegin baabkaas waayo baabka horeynu usoo baabaysanay suurilkalbi iyo wamamarihi hambadiisa iyo meeshuu marayo bilowgay baynu ku soo marnay qaala waxau hi xadaana cabdullaahi bnu yuusuf an mali wa mali bni anas an abi zinaad abdmaan abi cabdiraxmaan cabdlahi bni dakwaan abi zinaadna waa naanays wey an raj cabdiraxmaan bni hurmus alacraj can abi hurayra radi allahu tacaala can waa sanadkaynu ku tilmaannay inuu yahay min asax lasaniid qaala waxa uhi ina rasuul اllahi sal اllahu alayh waslm qaal ida shariba haddii uu cabo alkalbu aygu fii inaai axadikum mid idinka mida weelkiisa uu ku cabo falyaqsilhu ha maydho sabcan toddoba jeer ha maydho xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya aygu inuu najis yahay waxaana la tilmaamay weelkii hadduu afka geliyo shariba baa lafdigan laga cabiray yani waa hadduu weelkii afka geliyo carabkiisuna uu ku dhaqdhaqaajiyo toddoba jeer in weelkii la maydhay riwaayaadka qaar oo muslim ku yimi waxay tilmaamayeen biyihiina in la falyuriqhu biyahana in la daadinayo waayo way najaasoobeen xadiikan waa xadii hadal badan masaa'il badan ayaa waxa weeye ku guda sugan ibnu xajar markuu xadiikan ka hadlay ee hadalkiisa uu soo gabagabaynayay waxa uu ihi xadiidkani alkalaamu fiihi muntashirun jidda wayumkinu an yufrada fiihi bitasniif yani xadiidkan masaaisha ku sugani aad bay u hadal badan tahay wayna faafsan tahay wuxuuna istaahilaa kitaab dhan in laga alifo kitaab dhan in laga alifo laakiin inagu qodobada ugu muhiimsan baynu ka soo qaadanayna masalada ugu weyne waxay tahay aygu ma mise ma aha waa masale khilaafiya jumhuur ahli cilmi waxay idhaahdeen aygu waa najis waxyaabahay u daliishanayaanna waxaa ka mida nabigu calayhi salaau wasalaam inuu yii hala iska maydho waxa la waajibiye falyaqsilhu in la iska maydho meeshii uu afka geliyey in iska maydho waxay daliishanayaan alfaadda ku timi uhuuru inaai axadikum ida walaqa fiihi lkalbu an yaqsilahu sabca mid idinka mida weelkiisu wuxuu aahiroobaya haddii aygu uu ku cabo in toddoba jeer la maydho lafdiga uhuur waa daahiroobaya waxaa laga daahirooba sida loo ogyahay wax najisa ahaaradiisa wey lafdigaasina wuxuu ku cadiya ayga najaasadiisa maalikiyada waxay yidhaahdeen najis ma aha xadiid kale waxay ku qaadeen tacabud bay ku qaadeen waxyaabahay daliishanayaanna waxaa ka in layidhi toddoba goor ha layska maydho maadaama toddoba la sheegay najaasadana aynu ku naqaano saddex goor in layska maydho ama najaasada wixii zuulinaya in lagu maydho toddoba haddii la xadida waxaynu fahmaynaa sababtu inaanay najaaso ahayna ay tahay waxaan macquul ahayn oo aan la fahmaynoo tacabudiya oo lagu cibaadaysanayo masalada raajixeedu waxa uu yahay aygu inuu najis yahay laakiin waxaa la sheegay najaasadiisi hadda laysu waafaqsan yahay waxa weeye waa lucaabkiisa waata xadiidku tilmaamay lucaabkiisa yani dhereerkiisa markuu weelka ku cabayo inuu najaaso yahay toddoba goor in la maydhayana waxa weeye xadiisku waa inuu tilmaamay asalkuna waxa uu yahay shay haddii la isku qabto ma macquulba mise waa tacabudi miyaa laynagu cibaadaystay oo sida salaada subax laba ragcadood looga dhigay ma ogin sababta loo keenay mise inay macquul tahay oo la fahmi karo ay ciladaysan tahay asalku waxa uu yahay inuu macquul yahay oo la fahmi karo marka maydhidda ayga la iska maydhayo haddii la fahmo ciladu inay najaaso tahay sidaasaa asala qowlka raajixa waxa uu yahay aygu inuu najis yahay najaasadiisuna ay tahay muqallada oo la adkaynayo asalkuna waxa uu yahay inaan wax kale la haleeshiinayn oo doofaarka iyo wixii la waxa weeye inaan la haleeshiinayn waa iyada daliil gaara ku yimi daliil khaasa baa ku yimi isaga unbaa toddoba la maydhaya wax kale toddoba la maydhi wixii kale daliil bay u baahan yihin haddii ay sugnaato najaasaadkay la noqonayaan masalada labaad xadiidku wuxuu inoo tilmaamay aygu wixii uu weelkii uu afka geliya toddoba jeer in la maydhayo waa sida loo badan yahay xanafiyada waxay leeyihiin toddoba la maydi maayo saddex baa la maydhaya saddex goor ayaa ku filan bay yidhaahdeen qowlkooduna xadiiku khilaafsan yahi oo xadiiku wuxuu inoo cadaynaya toddoba goor in la maydhayo riwaayaadka xadiidka waxaa ku yimi imaamu muslim uu soo saarayo abcan bukhaari ma soo saarin ciidda iyo tirada toonna yani ciidda inta ay tahay imaam lbukhaari ma soo saarin muslim baa soo saaraya in la ciideeyo waxa weeye toddobadaa mid ka mida ciid laga dhigo riwaayaadkuna aad bay isu khilaafsan ulaahunna ixdaahunna ukhraahunna uhraahuna aw uulaahunna riwaayaad kala duwan baa ku yimi laakiin ibnu xajar raximah llahu tacaala sida uu tilmaamayo waxaa ugu xoog badan toddobada in mid ciid laga dhigo walibana ta koowaad laga dhigo riwaayada uulaahunna in la qaato saddex sababood awgood mid waxay tahay uulaahunna xadiika in muslim ama bukhaari uu soo saarana waa ka xoog badan yahay waxyaabaha murajaxaadkay kamid mid tahay ulaahunna yani ta in ciid laga dhigo qadiyadda labaad ardaydii ka warinaysay moxamed ibnu siriin badidoodu waxay mareen ulaahunna ta koowaad in ciid laga dhigayo ta saddexaad ay xoojinaysaa waxay tahay marka macnaha aynu eegno ama waxa munaasibka aynu eegno inta koowaad ciid laga dhiga fiican waayo ta ugu dambaysa haddii laga dhigo waxa laga yaabaa in loo baahdo biyo dambe in loo baahdo laakiin haddii lagu bilaabo lixda ka dambaysa ama toddobada biyo ka dambeeya waxay noqonayaan biyo raacin bay noqonayaan waxyaabahaasoo dhan waxay xoojinayaan tatriibka oo welibana ta koowaad laga dhigayo xanafiyadu waxay diideen toddoba in laga dhigayo maalikiyaduna toddobada waa qaateen laakiin waxay diideen ciidda ayay diideen maalikiyada ulaahunna iyo ukhraahunna waxaasoo dhani uma yaallaan maba qabaan in ciideeyo toddoba biyoa baa ku filan bay laakiin sida ay qabaan shaaficiyada iyo xanaabiladu axaadiistuna ay ku ansaxday waa in toddoba la maydho toddobadaana mid ka ciid laga dhigo midda laga dhigayaana ay ugu mudan tahay ta in laga dhigo masaaisha waxaa ka waxaa la tilmaamay weelku wuxuu afka geliyay inay najaasoobayeen hadduu lugta geliyo ama qacanta geliyo ama uu ku dhidido ama siyaabo kale uu u nijaaseeyo xukumkan ma la siinaya waa masale khilaafiye wey qaar waxay idhahdeen xukumkan waa la siinaya oo min baabi alghaalib baa loo sheegay waxaa lucaabka loo sheegay lucaabkii ama dhareerkii haddii la sheegay kuwa kalena waa min baabi wla xubnihiisa kale ama jirkiisa kalena waa nijaasaynaya nijaasadaasina waa najaaso la adkeeye toddoba jeerba layska maydhay qaydka lagu qayday ama mafhuumka laga fahmayo wuxuu afka geliyey oo keliya toddoba in layska maydhayo tixgelin malaha bay dhahay qowlka waxay leeyihiin mafhuumu shardigu waa mid la ida walaga alkalbu fii inaai axadikum falyasilhu waa jawaabtii weeye marka xukumka maydhidda toddobada la maydhayo waxaa lagu xidhay inuu afka geliyo hadduu xubnihiisa kala geliyo la maydhi maayo toddoba la maydhi maayo maxaa la samaynaya waa najaaso najaasada wixii zuulinayaa ku filan hal mar haddii la maydho waa ku filan tahay masaladana waxaa laysku hayaa mafhuumka ma la tixgelinaya laga fahmayo xadiidka laga fahmayo oo haddii aanu afka gelin ee meel kale uu geliyo toddoba ka dhalan mayso ma la tixgelinaya mise la tixgelin maayo labada qowlba waa xoog badan qolada odhanaya waa la tixgelinaya asalka shardiga waxa loo keenay waa in la tixgeliyo wey sidaasaa asala mafhuumu shardiga in la oo wuluuq haddii la waayo oo aanu afka gelin xukm inaanu ka dhalanayn xukumkaynu sheegaynaana waa toddoba in la maydho ama najis yahay iyadoo hadal ma leh sida ay qabaanaynu soo tilmaanay aygu waa wada najaasu laakiin waxa toddobada la maydhaya waa wuluuqa wey qolada kalena qaacido kale oo usuuligay ku socdaan mafhuum hadduun u min baabi alghaalib shay inta badan dhaca hadduu u oo sababta loo sheegay ee loogu qayda ay tahay mahraj alghaalib mafhuumka noocaasa lama tixgeliyo wadac ida saakitu canhu khaafa aw jahila xukma aw nudqun jalab lisuli aw jaryin cala ladii halab aw imtinaanin aw wifaaqi lwaaqici wاljahli wاtaakiidi cinda saamici mafaahiimta ama shari ha noqoto ama kuwa ka hooseeya mafaahiimta lama qaato xaalado xaaladaha waxaa kamida min baabi اlhaalib inuu soo baxo min baabi اlhaalib waa sidee aygu inta badan weelkaaga wuuu gelinaya si uu uga cabo biyaha uga cabo sidaasaa haaliba inuu lugta la galo waa naadir iyo wixii la mida masaladana raajixaydu waxa uu yahay afka haddii uu geliyo waxaa waajiba toddoba in la maydho xubnaha kale haddii uu geliyana ama si kale uu shayga u najaaseeyana waa najis waxa la maydhayaa waxa weeye inta najaasada zuulinaysa mar iyo laba iyo saddex caynta ah, najaasada wixii zuulinayay markaynu eegna hadda waaqicana qolada caafimaadku waxay sheegeen ayga markii la baaday dhereerkiisa inay ku sugan tahay jermis qofka waxyeelaya jermis qofka waxyeelaya lucaabkiisay ku suganta marka taasna icjaaska sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku timi ayay waxaweeye ku sheegaan marka macnahaasina haddii uu sugnaado waxa weeye ay sidaa noqoto waxaa sii xoogoobaya inay maqsuud tahay wuluuqa in lagu gaar oo iyada si gaara loo daneeyo oo si fiican laysaga maydho qaala waxa uu ihi xadaana isxaaq wa isxaaq bnu mansuur alkawsaj qaala ahbaranaa cabdsamad bn cabdilwaari xadaana cabduraxmaan ibni cabdilaahi bni dinaar almadani qaala waxa uhi samictu abi abahi baan maqlay waa cabdilaahi bni dinaar can abi صaalix asamaan azayaad dakwaan can abi hurayrata can nabiy sal اllah alayh wasalam ana rajula nin ra'aa wuxuu arkay kalban ay aygaasoo yaakulu cunaya ahara ciid qoyan min alcaash haraad darteedna u cunaya fa akhada waa qaatay alrajulu ninku khuffahu khufkiisa ayuu qaatoo la baxay fa jacala waa gudagalay yaqrifu lahu inuu aygii usoo dhaaminaya bihi bilkufi kufkiisa ugu soo dhaaminaya biyo xataa arwaahu ilaa uu cokanaysiiyey oo biyihii uu ka dhargiyey fashakara allahu lahu ilaahay waa u mahadnaqay faadhalahu ljanna jannada ayuu geliyey xadiikanina waxaa daliishanaya culimada odhanaya aygu najis ma aha qaabkay u daliishanayaanna waxay tahay waxaa la tilmaamay ninkaasi qofkiisa inuu ayga ku waraabiyey lagumana waajibin inuu maydho ida walaqa alkalbu fii inaai axadikum hadda waa ida walaqa alkalbu fii khufi axadikum falyasilhu sabcan bay noqon lamana sheegin bay lamana sheegin laakiin wajhulistidlaalku waa daciifo ma xoog badnaa awalan xadiidku waa sharcu man qablana wey ee ummadihii tegay wixii loo jideeyey waa haddii lagaba soo qaado inaanu maydhin oo ayga intuu ku waraabiyey kadibna khufkiisii intuu qallajistay isagoo aan maydhin oo intuu sidaa ku xidhay ku tukaday oo aanu dib u maydhin waa haddii laga soo qaado haddii sidaa la yidhahdo waxaan leenaha ummadihii tagay sharcigoodana hadduu sharcigeenna wax ka duwani uu yimaado lama qaadanayo oo lama tixgelinayo ta labaad xadiidku aanu sheegin in la maydhay ma caddayn inaan la maydhinna ma caddayn waa laga aamusay maydhid iyo maydhid la'aan labadaba waa laga aamusay taasina waa mid kale wey ta saddexaad akhdu alaxkaami min madaaniha wlaa min ahdiha la min madaaniha xadiikan waxaa loo keenay ixsaanka loo samafalayo noolaha ayga iyo wixii la in waxa weeye ajar laga helayo fii kulli daati kabidin radbatin ajrun wax kastoo nool oo loo samafalo ajar baa laga helaya buui nabigu calayhi salaatu wasalaam in janno lagu gelayo axsaanka noocaasa alla subxaanahu wa tacaala xasanaad kugu siinayo macnaha noocaasa xadiikan loo keenay laakiin aygu waa najis iyo wuxuu afka geliye waa layska maydhaya layska maydhi maayo xadii u gaara baa ku yimi oo ah idaa walaqa alkalbu fii sharaabi axadikum qaacidaduna waxay tahay xukunka waxaa laga qaataa meesha loo filayo meesha loo filayaana waa meeshii loo keenay ee lagaga hadlayay wey marka xadiikani aygu ma najisba mise ma aha meel loo keenay maaha laakiin ayga in loo samafalo in wax laga helayo ajar laga helayo ayaa loo keenay waxyaabahaaso dhan waxay xoojinayaan inaan xadiidkan loo daliishanayn aygu inuu aahir yahay qaala waxa uu imaam buhaari waqaala axmed bnu shabiib axmed bnu shabiib waxa uu yidhi waa mucallim axmed bnu shabiib ibni saciid baa la yidhahda albasri qaala waxa u yihi xadaanaa abi oo ah habiib bnu saciid an yunus waa ibn yaziid alayli in badan baynu soo marnay ragga ka warinaya ibnu shihaab waa nimanka loogu kalsoonida badan yahay can ibni shihaab oo ah muxamed ibni man ibni muslim ibni ibni cubaydillaah ibni cabdillaah ibni shihaab waa muxamed ibni muslim ibn ubaydah ibn abdlah ibn ihaab waa magaca anaad wey ibn ihaab laakiin waa ku ambax uhri buu ah qaala waxa ui xadaanii xamza bnu cabdilaah ibni cumar ibn اlkhaaab horaynu soo mar can abiih waa cabdlah ibni cumar ibn اlkhaaab radi allahu tacaala canhu can abiih qaala waxa ui kaanat waa ahayd alkilaabu aydu tabuulu kuwa ku kaaja watuqbilu kuwa soo gala watudbiru kuwa ka baxa yani masjidkaay soo galayeen oo baxayeen way soo qaabilayeen dadka masjidka jooga markay soo galayaan wayna ka baxayeen masjidi masjidka dhexdiisa fii zamani rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam nabiga falam yakunuu may ahayn saxaabadii yarushuuna kuwa shayan shay oo min dalika ka waxa weeye meelaha ay ku kaajeen ama ay socdeen ay ku dul socdeen xadiikan laftiisa waxaa loo daliishanaya cala ahaarati lkilaab baa loo daliishaday oo xilligii nabiga calayhi salaau wasalaam masjidka nabiga calayhi salaau wasalaam bay aydu soo gelaysa way ku kaajayeen way galaabaxayeen intay soo galaan bay ka baxayeen lamana hayo meel lagu tilmaamay meelaha ay ku socdeen ama ay ku kaajeen in layska maydho badankoodu inay yidhaahdeen aydu waa najaasu waxay u baahanayaan xadiikan inay ka jawaabaan jawaab lagu qanci karo jawaabo badan bay kaga jawaabeen saddexda ugu muhiimsan baynu ka soo qaadanayna qole waxay yidhaahdeen kaanat ilkilaabu taabuulu intaas waa jumlo aydu way kaajaysa meelahooday ku soo kaajis wa tuqbilu wa tudbiru fi lmasjid masjidkana way galaabaxays yani iyagoo soo kaajay bay masjidka soo galayeen waa laga yaabaa dee najaasadii inay wax ka hadhayso oo ay ka da'ayso ama de waxa weeye sidoodaabay najis u yihiin oo meeshay soo galaan waa najaasaynaya olo saasay udhigeen qaacidaduna waxay tahay hayga najiskaah wuxuu wax najaaseeyaa hadduu qoyan yahay laakiin hadduu qallalan yahay waxba ku yeeli maayo ku najaasayn maayo hadduu qallalan yahay waayo waxba kaasoo raaci maaya hadduu jaaf yahay marka qadiyadda tuqbil wa tudbir masjidka inay ku soconayeen ciidda waxba yeeli mayso oo la maayo dee ciiddii toddoba jeer hal la maydha maayo sida ninkii laga sheegay eh, juxa ayaa waxaa la yidhi waxaa la weydiiyey ninbaa u yimi isagoo muftiya wuxuu hi juxa ku weydiiyey gidaarkayga ay baa leefay buu dabeedna wuxuu gidaarka toddoba jeer intaad dhistoo dumi toddoba jeer baa la duminaya waana la dhisaya yani weelkaa la maydhaa laakiin gidaarka waa la dumiya haddii la hagaajinayo marka wuxuu hi toddoba jeerna dumi toddoba jeerna dhis wuxuu hi waa gidaarkan inoo dhaxeeya aynu jaarka ku nahay wuxuu hadduu kaa yahay maydhid baa ku filan min baabi nugta ayay uga jeedaan yani waxaanu uga jeednaa hadduu ku soconayo ciiddii waxba najaasayn maayo jawaabtaasi waa jawaab oo ah tabuulu fii amaakiniha wa tuqbilu wa tudbirna waa masjidka gudihiis jawaabta labaad waxay tahay alyaqiinu laa yazuulu bishaki wey yani masjidku waa la hubaa inuu daahir yahay ayga soo galay inuu ku kaajay ya ama uu nijaaseeye lama hubo asalkuna waa baqaau ahaarati wey jawaabtaasna culimmada qaar baa ku jawaabay jawaabta saddexaad waa fi ibtidaai lislaam waa inta aan la sheegin aygu inuu najis yahay waa bilowgii inta aan la cadayn ayga najaasadiisa inaan la cadayn waa inta aan la cadayn masaajidada in la ilaaliyo oo nadaafaddooda la ilaaliyo axkaamta noocaasa inta aan la soo jidayn wey xadiikaasna saasaynu waxba yeeli maaya eyga najaasadiisa xadiikaas waxba yeeli maayo qaal waxau hi xadaanaa xafs bnu cumar xadaanaa xafs bnu cumar alxawdi horeynuu usoo mar qaal waxau hi xadaanaa shucba waa shucbat bnu lxajaaj abcan xafs bnu cumar abu cumar alxawdi wuxuu ka mid yahay nimankii lagu xantay xadiika inay mushqaayad ku qaataan xadiika nabiga calayhi salaau wasalaam waxoogaaga mushqaayadda ku qaadanayay waana masale culimmadu isku hayaan ninka haddii lagu ogaado xadiiska inuu iibiyo nabiga calayhi salaau wasalaam xadiiskiisa ma la qaadanaya mise la qaadan maayo culimmada qaar baa lagaga hadlay oo loo jarxiyey inay mushqaayad ku qaataan xadiika nabiga calayhi salaau wasalaam وآkذ أجر الxadيiث يقدح جamاعة وآkharuuna samxu yani xadiidka in mushkaayad lagu qaato qola waa ku jarxiyeenoo waa ku qadxiyeen waakharuuna samaxu liman shuqil can kasbihi ninkii laga mashquuliyey ee muxadiiintu ay ka mashquuliyeen shaqooyinkiisa waa sida cali bn cabdilcaiiz albaawi waa lagu maaga xadiidka inuu mushkaayad ku qaato laakiin waxa i cidi dayn maysane badan bu ah magaalooyinka looga yimaada dabeedna jaanis baa la siin waaye ardaydiibaa dul hoganaysa dabeedna waxa i waa layga mashquuliyey ubadkayga inaan u shaqaysto de waa inaan yaga lacag ka aadaabu sidaasuu lacag uga qaaday fakhtiyara hada waqubi taa waa la doortay ninku hadduu risiqala helayo inuu xadiidka iyo qur labadaba lacag ku qaato waxa weeye ma haboona oo wax laga fiican yahay laakiin hadduu u go'o oo hawshiisa ay noqoto doonayana cilmiga inuu gudbiyo inde noloshiisa uu la soo baxo waa ku khasban yahay wuxuu ku qaadanayaana waxa ka weyn ajarka ilaahay agtiisa uu ka helayo waayo fardu kifaayihi sidaaynu hadda ognaha cidi u qumi mayso oo macalimiintii qur-aanka dhigaya haddii ladhabayaan lagu qaadan waxa wey de qur-aankay cidi dhigi cid u diyaara oo kafaalo qaadanaysana lama hayo oo qof waliba tiisa uu shaqo tegay nacam wailaa asalku waxa uu yahay diinta inaan waxba lagu qaadan ama jaamacad ha noqoto ama malcaamad ha noqoto ama machad diiniya ha noqoto diintu way ka weyn wax wax lagu qaato dadku waa uga baahi badan yihiin adeeg loo fidinayo oo waxa weeye lacag lagaga qaato diintu waa ka weyn tahay ka bixinaya iyo ka loo gudbinaya labadaba baahi weyn bay u abaan sidaa awgeed asalku waxa uu yahay inaan waxa weeye lacag lagu qaadan laakiin de waa markii dowladuhu ay danaynayeen ku baxaysa dowladdiibaa ay waajib ku tahay diinta inay faafiso waayo dowladdu waxay u taagan laba qodob waa xiraasat اdiin wa siyaasat اdunya qodobka koowaad ee dowlad islaam ay u taagan waa diinta inay ilaaliso ilaalinta koowaadina waa in la faafiyo dadkana la baro waa hawlaha ugu waaweyne dowlada saaran wey macalimiinteeda inay kafaalo qaadato goobahooda inay diyaariso dowlada ayaa laga doonaya laakiin dowladda hadday waajibkeedii gabtay in waxa weeye dadku ay ka qayb qaataan ayaa loo baahan yahay sida hadda dadka ka dhacda maadigana lacag badan lagu bixinayo intay masaaishan maqlaanna ay odhanayaan maxaa lacag looga dhigay ma baa la iibinaya marbaa niman odayaala ayaa waxay igu yidhaahdeen shiikh waxa weye jaamacatu najaax bay u jeedeen shiikhdee diintiina haddaad lacag ka dhigteen meelihii kalean u taag lahay sidee la yeelaya dabeedna waxaan ku ihi diinta idinkaa la hadhaya maadigana lacag badan baa ku bixinaysaan wax allaale waxi laydin yidhaahdo ninka diinta dhigaya u go'a inuu dhigana waxa weeye mushahaarkiisa haddaad dabooli weydaan yo kafaalo qaadanaya hadalkii anoo aan dhammayn baa waanu fahnay jooji hanugu sii miis marka qadiyadda waa in la niyoodaa in laysu kaashanayo diinka la faafiyo abu cumar alxawdi xafs bnu cumar wuxuu ka ahaa nimanka noocaas ayuu ka ahaa qaala waxau hi xadaana shucba ibn اlxajaaj can ibni abi safar waynu soo marnay cabdillaah ibni saciid ibni abi safar faadana waa la fatxinaya wاlfatxu fi lkuna bilamtira waataynu soo lahayn hadduu magac yahay safrun hadduu yahay ada waa la sukuuninaya abusafar haddii uu yahayna fada waa la fadxinaya can shacbiyi wa camr bni sharaaxiil ashacbi can cadiy bni xaatim radi allahu tacala canh qaala waxa ui saaltu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan weydiiyey faqaala waxaa uu nabigu calayhi salaau wasalaam yani ugaa wax ka weydiiyey idaa arsalta haddaad sii dayso kalbakaaygan almucallami ee la tababaray faqatala uu dila ugaadhi fakul cun waidaa akala haddii uu cuno oo wax ka cuno ugaadhi falaa taakul ha cuni fainamaa in kala maahe amsakahu waa u qabsaday nafsihi naftiisa yani amsaka sayda calaa nafsihi qultu waxaan ku uhi ursilu kalbi aygayga ayaan sii daynaya oo diraya fajidu macahu maciisa waxaan helayaa kalban aakhar ay kaloo la jooga oo bimacnaa aanan ogayn ma isaga ayaa dilay mise eyga kale qaala nabigu waxau hi falaa taakulaha cunin fainamaa samayta waxaad bisinka u qabatay calaa kalbika eygaada walam tusami bisinka umaad qaban calaa kalbin aakhar ay kale waxa weeye bisinka umaad qaban yacni shaki hadduu soo galo waxa weeye la cuni maayo xadiidkan waxaa baabkan loo keenay weli waxaa laysku hayaa aygu ma daahir ba mise waa najis aygu wuxuu afka geliyo ma waxaa loo maydhayaa linajaasatihi inuu najis yahay mise waxaa loo maydhayaa litacabud waxaynaan ogeyn maalikiyadu xadiidkan ay daliishanayaan waxay leeyihiin aygu markuu wax ugaadhsanayo ee wax uu inoo qabto inta badan afkiisa isticmaalaya iyo miciyihiisu isticmaalaya meeshii uu miciyihiisa geliyeyna ee uu qaniinayna waxaa la tilmaamay neefkii uu inoo ugaadhsaday in la cunayo in la cunayo lamana sheegin meeshii uu afkiisa geliyey ee uu ku qabtay in la maydhayo lama sheegin taana waxaa laga fahmayaa in meeshii aygu afka geliyey in la cunayo haddii la cunayona najaaso lama cuno oo najaasadu waa xaaraan wey sidaasay u dhigeen laakiin culimmada kale waxay leeyihin hadda waxaa la sheegayaa aygu ugaadha hadduu kuu qabto cun la leeyihi xukunka cunitaanka ugaadha la cunayo eygu qabtay ayaa meesha looga jeedaa laakiin meeshii in la maydhayo inaan la maydhay najaaso inay tahay inaanay ahayn adilada kalea laga qaadanaya oo uu ka yahay xadiidka wuluuqu uu ka yahay faliyaqsilhu sabcan waxa weeye ka mid yahay wixii uu afka geliya inuu eygu najaasaynayo axaadiistaasaa loo daliishanaya sidaasay u dhigeen oo qaacidadii hadda aynu soo tilmaamaynay ahdulaxkaami min madinatiha wlaa min ahdiha la min mabaaniha xukunka meesha loo filaya laga qaataa meeshan waa ugaadh iyo cunitaankeeda weeye laakiin mayditaan iyo najaaso halkeeda loogu tagaya xadiidka aynu soo marnay baa loo daliishanaya sidaa waa la yidhi waxaa kaloo jawaabay waxa suuragala neefkii dhammaa meesha yaree uu miciyaha geliyey inta yaree noocaasa in laysu cafiyey haddii lagaba soo qaadaba waxa weeye inaan la iska maydhin haddii lagaba soo qaado laakiin mar walba waa najis baabun wuxuu baab u yahay man lam yara kii aan arag alwuduu'a weyso ilaa min almahrajayni labada meelood ay wax ka soo baxaan mooyaane yacni labada sabiil xagga hore iyo xagga dambe alqubuli waa xagga hore iyo wadubri xagga dambe wey yani wuxuu baab u yahay culimmada aaminsan inaan laga weysaysanayn wixii ka soo baxay xagga hore iyo xagga yacni haddii meelo kale uu ka soo baxo sanka iyo dhagaha iyo afka iyo xubin kaleo jidhka ka mida wixii ka soo baxay inaan laga weysaysanan iyo wa qowli llaahi tacaala qowlkii alla uu aw jaaa uu yimi axadun minkum idinka idinka min alhaa'iti uu ka ka yimi haaid waxaa la yidhaahdaa meesha hoosaysa qofkuna inta badan markuu xaajadiisa gudanayo meel goda buu la doontaa aaidku waa godkii wey sidaasaa maadaama inta badan saxaradu ay meelaha godadka ah ay ka agdhowdahay oo dadku ay la doontaan min baabi almujaawara ee darisnimadaas ayaa magacii dhulka loo bixiyey shaygii waxa weeye dhulka jaarka la noqonayay oo ah wixii qofka ka soo baxay aw jaa axadu minkum min alghaa'idi aw laamastum nisa waxaa la tilmaamay in laga weysaysanayo aa'idkuna wuxuu ka soo baxaa xagga dambe ayuu ka soo baxaa wa qaala caauna caa waxaa uu man axad xukunkii isagoo ka hadlaya qof yakhruju uu ka soo baxaya min duburihi duburtiisa uu ka soo baxaya adduud darxigu uu ka soo baxayo aw min dakarihi ama xubintiisa taranka uu ka soo baxayo naxwu alqamlati injir wax lamida alqamlu wlqamlatu xabada keliya waa qamlatun wey jinsiguna waa qamlun wey uu ka soo baxay yuciidu waa soo celinaya alwuua weysada waa soo celinaya intaynaan tafaasiisha u gelin wuxuu imaam bukhaari halkan ku tilmaamaya maxaa laga weysaystaa culimmaduna marka laysku soo celceliyo waxyaabaha laga weysaysanayo ee qofka ka soo baxaya saddex macno ayay isugu khilaafeen waxa la tixgelinayo ma mahrajaynkaa la tixgelinaya xagga hore iyo xagga dambe wixii ka soo baxa qole saasay u dhigeen mise waxaa la tixgelinayaa soo bixitaanka meeshay doonta ha noqoto mise waxaa la tixgelinayaa meesha iyo soo bixitaanka iyo qaabka wuu soo baxaya waa saddexdaas haddaanu si kale u dhigno waxa weysada jabinaya ma kullu ba wax kastoo soo baxa mise waa kullu khaarijin min asabiilayn mise waa kulli khaarijin min asabiilayni muctaadin waa saddexdaa xaalo wey haddaanu si kale u dhigno ma waxa la tixgelinaya alkhaarij oo keliya mise waxaa la tixgelinayaa alkhaarij wlmahraj waxa soo baxaya iyo halkuu ka soo baxayo mise waxaa la tixgelinaya alkhaarij wlmahraj wa ifat lkhuruuj waxa soo baxaya iyo meesha uu ka soo baxayo iyo qaabka uu soo baxay culimadu waa ku kala duwan waa kullu khaarijin wax kasta oo najaasa ah kullu khaarijin najis wax kastoo soo baxa oo najisa ah. ama caloosha ka soo baxdo calooshoo jeexan ama afka ka soo baxo waa lahunqaaca ama dhagaha ka soo baxa najaas ka soo baxdo dhiigiyo wixii la wax kastoo najaasa ah waa dhiigiyo wixii la ah. meel kastoo uu ka soo baxo waxa weeye waa laga weysaysanay qofkii dhiig buu matagay waa inuu weysaysta w waa khaarij najisa wey waxay eegeen inuu wax soo baxo qolada labaad waa qoladan imaam bukhaari uu sheegayo waana sida loo badan yahay waana sida ay qabaan abu xaniifa iyo shaafici ay qabaan imaam shaafici ay qabaan labadaasina waxay leeyihiin waxaa la eegayaa alkhaarijna waa la eegaya almahrajna waa la eegaya waxa soo baxaya najiska ah iyo meesha uu ka soo baxay waa inay sabiileynka waa inay tahay marka haddii dhiig uu ka soo baxo meelaha kale dhaawac baa lagugu dhuftay dhiig baa kaa qulqulay waxay leeyihin waa najis laakiin weysadu kaa abi weysadu kaa cabi mayso laakiin dhiiggiiyo kaa qulqulaya ku tukan maysid waayo de najaaso laguma tukado marka qoladaasina waxay leeyihiin waxaa la eegayaa alkhaarij wa almahraj meeshuu ka soo baxay waa faqat waa shaaficiyada iyo xanafiyada xanafiyada waxay ka soo reebaan qobolka shaaficiyada iyo xanafiyada naam shaaficiyada iyo xanafiyada xanafiyada waxay ka soo reebaan qobolka haduu ka soo baxo neefi ka soo baxdo waxay leeyiin taasi waysada jabin mayso waa baab kale nacam taasay ka soo reebaan xanafiyadu qolada saddexaad waa maalikiyada maalikiyadu waxay leeyihiin saddexdaba waa la eegaya waxaa la eegayaa soo baxaha iyo meesha uu ka soo baxayo iyo qaabka uu soo baxay qaabka uu soo baxay qaabka uu soo baxayo waa tan aynu hadda meesha ku hayno oo haddii duburtiisa ay ka soo baxdo darxi uu ka soo baxo ama dakarkiisa uu ka soo baxo eh, injiri ay ka soo baxdo ama xashar ay ka soo baxdo ama dhagaxuu ka soo baxo iyo wixii la mida waxyaabaha noocaasa la tixgelin maayo bay leeyihin maalikiyadu qoladii lahaa waxaa la eegayaa labada meelood iyagu ma kala qaadayaan qaab ma eegayaan waxaasi ha noqdo wax la caadaystay waa sida kaadida saxarada madiga iyo wixii lamida kuwaa ha noqdo ama dhagax iyo xasharaad ha noqdo la kala qaadi maayo waa qoladii hore laakiin qoladani waxay leeyihin qaabkana waa la eegaya waa inuu yahay muctaad wax la caadaystay waa inuu yahay marka haddii aad kaadi oo jay uu kaa soo daato maalan qururax baa kaa soo daatay waxay leeyihiin laga weysaysan maayo laga weysaysan maayo waxayna ku dhisan tahay masalada usuuliyiintu ay yidhaahdaan shayga naadirka ah ee aan inta badan la helin xukun ma leeyahay mise ma laha hal naadirun fii dilcumuumi yadhulu aw laa wamulaqin yunqalu fama ligayri ladatin wlfiilu wamushbihun fiihi tanafa lqiilu masaladaasay gudagelaysaa waxay leeyihiin inta badan waxaa ka soo baxa xubnaha silaydhaha laga weysaysto inta badan waa kaadi iyo saxra iyo wixii lamida ah. waa maalikiyada Eh, laakiin dhagaxaan iyo waxyaabo markii nasku soo degayay aan maskaxdaba ku soo dhacay oo sida badan caqliga aan ku soo dhacay oo aan la filanay oo kadisa ah waxyaabaha noocaasi xukun ma laha bay waayo nasku wuxuu u soo degay dadka inuu la hadlo dadkuna waxay fahmayaan baa lagula hadlaya ayaa lagula hadlaya waxaa la markii la yidhi wixii uf leh uf cag leh cagta ballaadhanee awrkoo kale geela wixiila ha lagu tartamaa ley ma odhanaynaa maroodigana waa lagu tartamaya qole waxay idhaahdeen maya waayo markii la sheegaya geela la sheegayey kaasay dadku yaqaaneen kaasaa soo degdegayay laakiin maroodi mabay fahmay in lagu tartamo walowda hadda ay caalami iska noqotay oo meelaha qaar musaabaqooyinka lagu galo qolana waxay leeyihin maadaama lafdiga uu soo gelayo waa soo gelaya maalikiyadu halkaasay ku dhiseen khilaafkaasaa ku jira masaladaas marka wax saalan hamoodina darxigan iyo injirtan iyo soo baxaysa horay culimmadu uga hadleen waxa uu yidhi caaa yuciidu lwuduua weysada waa soo celinaya yani qof weyse qabay buu ahaa ka jabaysa dib u weysaysanaya yani wuxuu tilmaamaya waa jumhuurtu ay qabaan xanaabilada iyo xanafiyada iyo shaaficiyadu sida ay qabaan dhagaxyo wixii lamid ah hadduu kaa soo baxo waa laga weysaysanaya maalikiyada unbaa diidan oo muctaad ku xidhay ama sifat lkhuruuj wa qaala jaabir bnu cabdilah waxaa wuri idaa daxika hadduu ku qoslo fi salaati salaada dhexdeeda acaada waa soo celinaya asalaata salaadiibuu soo celinaya walam yucid ilwuduua weysada soo celin maayo halkaana wuxuu ku tilmaamaya xanafiyadu qowlka ay leeyihiin man qahqaha fi sala acaada salaata wlwuduu xanafiyada ayaa qaba hadduu waxa weeye salaada dhexdeeda qosol gahgaha ah, yani waa qosolada waaweyn wey ee codkiisa la maqlayo qaar waxay idhaahdeen idaa samica sawtahu ljaar qahqaha wuxuu noqonaya jaarkaagu inay qosolkaaga maqlaan yani cod dheer qofku inuu ku qoslo xaaladda noocaasa xanafiyadu waxay leeyihiin salaaduna waa buraysaa weysaduna waa buraysa waxayna khilaafayaan jumhuurtay khilaafayaan xadii bay daliishanayaan laakiin waa daciif wuxuu leeya jaabir ibnu cabdilaah salaada dhexdeeda haddii lagu qoslo xataa qahqaha haddii ay gaadho salaadiibaa buraysa waana laysku waafaqsanyahi laakiin weysadu buri mayso xanafiyada la bushinayo oo odhanaya weysaduna waa buraysa wa qaala alxasan xasan waxa ui waa alxasan lbasri in ahada haddii uu qaato min shacarihi timihiisa wax ka mida ah qaato oo uu gooyo wa adfaarihi ama idiyihiis aw ama khalaca uu bixiyo khufay khufaynkiisa uu bixiyo falaa wuduu'a calayh waysa dushiisa ma saarna yacnii timihii layska jaray cidiyihii layska guray ee khufaynkii la bixiyey iyadoo la weyse qabo waad masaxda cagihii maad maydhin khufaynkii baad masaxda kadibna markii salaadii la gaadhay baabad la baxda ma waajib baa cagaha inaad maydho baabu masxa alkhufayn baynu macagihibaa la masaxaya ma sidaadaad ku tukanaysa waa khilaaf weeye xasan wuxuu leeyahay intaasiba haddii ay dhacdo weysada soo celin maysid oo la weysaysan maayo wa abu hurayra waxaa uu yidhi laa wuduu'a weyse ma ahaanin ila min xadain weysejab mooyaane weysejab mooyaane yacnii weysejab in lala yimaado oo sabiilaynka ay wax ka soo baxaan ayuunbaa loo weysaystaa wa yudkaru waxaa laga sheegaa can jaabir waa jaabir bni cabdilaah waa xadii ku yimi sunanta ku yimi sanadkiisuna waa xoog badanya laakiin imaam bukhaari siiqat taciif ama tamriid wuxuu sheegay sanadkiisa waxaa ku sugan muxamed bnu isxaaq oo saduuqa oo aan weynayn xifdigiisu ama waxaa ku sugan caqiil bnu jaabir oo isaguna aan xoog badnayn oo xaafidku maqbuul uu ku sheegay ama xadiika lafdigiisa bukhaari ma sheegin ee wuxuu sheegay alfaad kooban buu sheega waa soo gaabiye sababahaasoo dhan waxay keenaysaa waa yudkaru in la yidhaahdo laakiin xadiiku waa sugan yihi can jaabir ana nabiya sal allahu alayh wasalam kaana waaha fii ghaswati dati riqaac ayuu nabigu ku sugnaa farumiya waa lagu ganay rajulu nin waa cabaad bnu bishr saxaabiga loo yaqaana alansaari bisahmin leeb baa lagu ganay marka leebkiina jirkiisa ayuu galay sida xadiiku tilmaamay fanazafahu yani waa dhiigbaxay fanazafahu waxa ka baxay addamu dhiig annaziif waa dhiigbax wey waa fanazafahu waxa ka qulqulay oo si badan uga soo baxay addamu dhiiggiibaa ka soo baxay farakaca waa rukuucay wasajada waa sujuuday wamadaa waa ku socday fi salaatihi salaadiisa alaadiisana waa ku socda yani halkana waxaa laga qaadanaya waa dhiig jidhka ka soo baxay dhaawiciisa ka soo baxay dhiigga noocaasa waysada ma jabinaya mise jabin maayo waataynu soo hadlaynay qolada odhanaya sabiilaynkaunbaa la eegaa waxay leeyihiin waysada jabin maayo laakiin dhiiggaasi ma najisba mise ma ah waa masale kale baabu asli dam baa inoo soo socda dhiigga in layska maydho dhiigga jidhka biniaadamka ka soo baxaya waxaan ka ahayn sabiilaynka dhiigga labada wado ka soo baxa waa najis hadal maleh laakiin jidhka intiisa kale dhiigga ka soo baxaya ma najisba mise najis ma aha halkaasaynu insha allahu tacala ku faahfaahin doonaa baabu asli dam wa qaala xasan xasan waxa uu maa zaala muslimuuna muslimiintu kamay zuulin yusaluuna inay ku tukanayaan fii jiraaxatihim dhaawacyadooda yani iyadoo dhiiggu uu ka socdo ayay waxa weeye tukanayay marka dagaalada la joogo marka taasina waxay tilmaamaysaa dhiiggii ka soo baxay labada wado waxaan ahayn waysada inaanu jabinayn laakiin ma laga qaadanaya dhiigga laftiisu inuu aahir yahay waa masale khilaafiya qolada odhanaya waa najis waa afarta madhabood baa ku dhan qolada odhanaya waa najis waxay leeyihiin waxaa lagaga jawaabaya duruufta keensanaysa waa min baabi daruura iyo lamida qaala aawus aawus waxa i waa aawus ibni kaysaan alyamani waxaana layidhi aawus waa naanays magaciisu waa dakwaan ibni taysaan alyamani waa imaam macruufa wey wa muxamed ibnu cali muxamed ibni cali ibni lxusayn ibni cali ibni abi aalib oo ah ninka loo yaqaana albaqir baa loo yaqaana jacfar asaadiq aabbihii wey a'immada la taxo albaarna waxaa loogu bixiyey lnahu baara alcilma yani cilmigu kala jeexay oo kala dhambalay oo uu si fiican u dhexgalay nin cilmi badan buu ah wacaaaun caaana wuxuu yii wacaa ibn abi rabax iyo wa ahlu lxijaaz iyo ahlu lxijaaz maxamed ibni cali iyo caaa labaduba waa ahlu lxijaaz wey maxamed ibnu calina waa min ahli lmadiina caaana waa min ahli maka labadaasoo laysu geeyena ahlulxijaaz weeye waa min baab cafi caam al aa ahlulxijaazi waa caam labada nin ee ka horeeyaana waa khaas wey waxay idhaahdeen dhammaantood laysa fi dami dhiigga kuma sugna wuduu'un weyso yani dhiig kaa soo baxay lagama weysaysto waa ti aynu ka hadlayn wa casara waa tuujiyey ibnu cumar ibnu cumar buro ama soobax ka soo baxay fakharaja waxaa ka soo baxay minhaa xaggeeda addamu dhiig baa ka soo baxay yacni buro ama soobax ka soo baxay ayuu tuujiyey dabadeedna waxaa ka soo baxay dhiig baa ka soo baxay walam yatawada mana weysaysan kamana weysaysan wa bazaqa waa tufay ibnu abi awfa cabdilaahi bni abi awfa alaslami saxaabiga loo yaqaano daman dhiig buu ayuu dhiig ma tagay salaadiina waa sii watay waxay daliil u tahay dhiigga ka soo baxay labada xubnood waxaan ahayn inaan weysada inaanu jabinayn wa qaala bnu cumar iyo walxasan fii man yaxtajimu kii eh, istoomayey xaalkiisa waxay ka yidhaahdeen laysa calayhi dushiisa ma saarna ilaa ghaslu maxaajimihi meeshii la toobay inuu maydho mooyaane yacni meeshii la toobay ee uu ka soo baxayey ayuumbaa la maydhaya laakiin laga weysaysan maayo waayo toobinka laftiisu haddii laystoobo waa dhiig ka soo baxay labadii xubnood meelaan ahayn laga weysaysan maayo qaala waxa uu ihi xadaanaa aadamu abi iyaas qaala wuxuu ihi xadaana bnu abi diib muxamed ibni cabdiraxmaan ibni lmugiira ibni alxaari ibni abi diib almadani horaynusoo mar can saciid waa saciid ibni abi saciid can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaala waxaui qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam laa yazaalu lcabdu addoonku ka zuuli maayo fii salaatin salaad yacni salaad xukumkeeda inuu leeyahay oo ajarkii salaad laga helaya inuu ka helayo maa kaana intuu ahaado fi lmasjidi masjidka intuu ku sugan yahay yantadiru sala waxa weeye uu sugayo salaada uu sugayo maa lam yuxdi inta aanu xada la iman oo aanay weysadu ka jabin faqaala rajulu nin baa yidhi acjamiyun acjamiya acjami waxaa la yidhaahdaa man laa yufsaxu bilcarabiyati wain kaana carabiyan baa la yidhaahdaa acjami waa ninka aan awoodan luqa carabiya inuu ku hadlo aalulbeyt ba ha noqda hadduu doono haashimi ha noqdo waxau hi ninkaasi mal xadau xadaku muxuu yahay ya abaa hurayra qaala waxa uu hi alsawtu waa cod weeye yacni addardatu waa neef soo baxaysa wey Eh, xadiikanina wuxuu inoo tilmaamaya eh, wixii soo baxa labada wado ka soo baxa waysada inay jabinayaan baabka waxaynu ku bilowna man lam yara alwuduua ila min almahrajayn marka neeftuna waa laga weysaysanaya intaasubuu xadiiku tilmaamay xadaana abulwaliid buu i bukhaari abulwaliid waa aayaalisi waa hishaam bnu cabdilmalik qaala waxa ui xadaana bnu uyayna waa sufyaan bnu uyayna can zuhriy an cabaad ibni tamiim can camihi cabaad ibni tamiim ibni zayd ibni caasim alansaari almaazini camihi waa cabdilaahi ibni zayd ibni caasim alansaari can nabiy sal allahu alayh wasalam qaala waxaa wuri laa yansarif yaanu gadoomi oo salaada ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa uu cod maqlayo aw ama yajida riixan ur uu helayo oo uu dareemayo horaynu xadiikaasoo mar yani neefkaa soo baxday umbaa salaada looga baxaya waxaana tan loo sheegay dee kuwa ka culusi way adag tahay salaada dhexdeeda in lagu kaajo ama lagu saxaroodo wax la filanaya maaha laakiin waxa salaada dhexdeeda weysada jabiya waa neefta wey qaal waxa uhi bukhaari xadaana qutaybat bnu saciid ibni jamiil bni ariif abu raja albaqlani albaqhdadi qaal waxa uhi xadaana jariir waa ibni cabdilxamiid adabbi alkuufi can ilacmash sulaymaan ibni mihraan alkahili alasadi can mundir bni yacla abi yacla athawri can muxamed ibni اlxanafiya waa muxamed ibni cali ibni xusain muxamed ibni ali ibni abi aalib muxamed ibni cali ibni abi aalib ibn اlxanafiya hooyadii baa loo nisbeeyey qaala waxa uu yidhi qaala caliyun cali waxa uu yidhi wa abihi kuntu waan ahaa rajula nin baan ahaa madaan madi badan fastaxyaytu waan ka xishooday an asla rasuul lahi sal allahu alayhi wasalam wuxuuuga xishooday waa sodogii wey faamartu waxaan faray almiqdaad bna alaswad fasaalahu nabiga ayuu weydiiyey faqaala wuxuuhi nabigu fiihi waxaa ku sugan alwuduuu weyso madiguna wuxuu ka soo baxaa qubulka xagga horuu ka soo baxaa waa laga weysaysanaya qaala waxa ui bukhaari xadaana sacd bnu xafs abu muxamed aalxi alkuufi qaal wuxuu hi xadaana shaybaan waa ibni cabdiraxmaan annaxwi can yaxya bni abi kaiir horaynuu soo mar can abi salm waa ibni cabdiraxmaan ibni cawf axad fuqahaai sabca marka qowl lagu socdo ana caطaa ibna yasaar mawla maymuuna ahbarahu wuxuu sheegay ana zayd bna khaalid aljuhani radia allahu tacaala canh ahbarahu wuxuu u sheegay anahu sa'la cuثmaan bna cafaan radia allahu tacaala canhu qultu waxaan ku ii cumaan bnu cafaan araayta waxaad iga warantaa idaa jaamaca ninku hadduu galmoodo falam yumni manina aanay ka imanoo biyihii aanay ka iman qaala cumaan waxa ui yatawadau waa weysaysanaya kamaa yatawadau sida uu u weysaysanaya lisalaati salaad yacni wuduugii luqada ee nadaafadda ma aha ee waa wuduugii sharciga aha ee la yaqaanay wey laakiin wawdu tartiib faaiidayn mayso xubintiisuu maydhaya kabacdina waa weysaysanaya qaala cumaan waxa uu yidhi samictuhu min rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam xadiidkaa nabigaan ka maqlay in laga weysaysanayo jimaac aanay biyo kaa iman fasaaltu can dalika masaladaa waxaan weydiiyey caliyan baan weydiiyey waubayra bna alcawaan baan weydiiyey wa alxata ibna cubaydillaah baan weydiiyey wa ubaya bna kacbin baan weydiiyey radia allahu faamaruuhu bidalika sidaasay amreen xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya islaamka bilowgiisii xadii baa soo socda inoo cadaynaya in la nasakhay oo tan in laga guuray baa inoo soo socota laakiin islaamka bilowgiisa ninku hadduu galmo sameeyo manina aanay ka iman manidu waxay ku waajibaysa markay biyo kaa yimaadaan inama almaau min alma kana fii awal islaam baa inoo imanaysa laakiin maydhasho lama waajibin ee waxa la waajibiyey weys weysaa la waajibiyey weysada maxaa loo waajibiyey haddaad galmooto waa xilligaas waxaa loo waajibiyey sababo kale waayo hadda xubintii waxba kamay soo bixin hadday mani ka soo baxdo ha laga weysaysto waynu fahmi lahayn wamaa kharaja min asabiilayn laakiin hadda galmuu sameeyey manina kama iman xubintiisana waxba kamay soo bixin culimadu waxay leeyihiin laba mid midi waxay tahay qofku dee jimaac samayn maayo ilaa uu shahwadoodo hadduu shahwadoodana madi soo baxa yacni intaanay manidu soo bixin waxa weeye madi ka soo baxay marka madigaas ayaa keenaya in laga weysiisto qolo saasay leeyihin kale waxay yidhaahdeen waxaa suuragala ee lamsu lmar'ati alajnabiya waa taabasho gabadh ajnabiya la taabanayo gabadh ajnabiya la taabanayo markaynu gabadh ajnabiya leenahayna xaaskaagu waa ajnabiyi maxramkuma ah waa gabadh ajnabiyada laakiin ajnabiya yani xaaskuu ah weeye xidhiir kale idinka dhexeeyo laakiin hooyada iyo walaasha iyo kuwii la midka ee aan weysada jabinayn ma aha waa gabadh ajnabiyada marka la leeyahay ajnabiyad baa weysada kaa jabinaysana xaaskaaga kowka ah sidaa awgeed baa dadka qaar khaladba ay ku dhacaano waxay u malayaan marka la leeyahay eh, gabadhu yaanay safrin ilaa uu maxram la socdo axaadiistu waxay sheegaysaa aw zawjin maxramka iyo zawjka waa la kala qaado gabadhu ama maxram weeye ama waa ajnabiyad wey laakiin waxaa suuragala sababtu inay tahay jimaaca laftiisa oo islaamka bilowgiis galmada haddii aan laga maydhanayn sow suuragal ma aha galmada lafteedu inay weysada jabiso soo lama odhan waa la odhan karaa oo aan lagu qaadin taabashada gabadha la taabtay ama madigoo aan la hubin inta lagu qaadi lahaa in la yidhaahdo galmada lafteeda waayo taasaynu hubnaa taasaynu hubnaa masalada ku saabsan ajamiyad in la taabtana khilaafkeedu waa xoog badan aad buu xoog badan yihi marka waxaa suuragala yani nafsuljimaac weysajab inuu xilligaa keenayay laakiin xilligii dambe inuu keenay maydhasha inuu keenay wallah aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed w alihi wsaxbihi wslm